adars saabi cashara darsigii tumi todobaad hada maxaluhu wamabxahuhu katimatu fatxi lciraaq ciraaq furdishe furashadiye taamweelowkeed hada maxaluhu wawaqcat ljasri buuntadii dirirkiye jasradaas oo alula hore katimatu fatxi lciraaq ciraaq furashadeeda taamweelowshe oo ciraaq oo furashadii hawran kusheekoyni habilaawni samuelowshe wawaqacat ljasri m buuntadii furashadii jasrigaas alulaa hore buuntadii uul furashadii ama dagaalshi waqacat ljasri buuntadii dagaalshi jasridaas alulaa hore jahaza cumar bn lkhadaab radia allahu tacaala canhu cumar ya diyaariyay jaysan ciidan ya diyaariy jeyskaas taxta biyaadati abi cubeyd abi cubeyd hinjaankiisa hoosi ahaati ibni mascuudin abi cubeyd ibn mascuud yani asakafi reer sakafi gabilshenisba hinjaankiisa hoosiya jeeshaadiya diyaari waamara cumaru cumar ma amrayho abaa cubeyd ma amray bilmasiri socdo ila lciraaq iraaq lum socda limusaacadati lmusanabna kharija musanabna kharija si lanka kaalmayo fi itmaami fatxi lciraaq ciraaq furudeeda taamuelosha lanka kaalmay walamaa balaga rustuma rustum marki deeray laaida lfursi reer fursin gaamiyaashu ahay masiratuhu masirhu masiru abi cubeyd ibnu mascuud abi cubeyd ha socdawshay marki deeri oo muslimiinta iyo ciidan hadireen ha socdaan abi cubeyd ciidan lahaladiri marki deerti ye yani jahazahua laaid lfurs usoo na diyaariyay gaalo gaalkahay jaishan ciidan ya diyaari likitaalihi bitaali abi cubeyd bin mascuud abi cubeyd bin mascuud ilama dagaalin fataqaabala ljeish ani lamadi jeish muslimiintii gaaladii fursahayan aya isqaabileen yafsilu haal dhahgalaw baynahuma bayna aljeishayn lamadi jeis lamdhafiyo dhahgalaw nahrulfuraati gudugan furaad lera ciraaqi haal gudugaasn dhahtiida dhahgalaw faaslaxa abu cubeydin abu cubeyd may suubiyey jisran buntiya suubi kaana huwa jisrig haaday yani faaslaxa faakada abu cubaydin oo kale wa yani wa kay masala waktaara calayhi ila lfursi waay faaslaxa abu cubaydin abu cubayd may suubiyey jisran buuntiya suubi kana ljisru buuntug ahaaday liahlilxirati ahlilxira lahaayen yacburuna maraayen calayhi cala ljisri buuntada korshe maraayen taasa yani suubi waay waktaara alcubura may dooraday waktaara hu abu cubayd may dooraday alcubura gudubow alayhi cala naari webiga korshay lagudubo ila lfursi fursi dhinigaas unti laabsado fanahaa may reebena hu abaa cubeed ku reebena bacd lmuslimiin muslimiinta bacdu kumida ku reebeen oo dhaafa manaa koobi dhinigaas ciidankan adan guddiid hadowki ciidan kooba hajaban miilmaraayan male hay lagudubna elin falam yaqbal ma aqbalne wal gudube dhinigaas unti laabsadaan koobsadaan rifarisiin wacabara huwa falam yaqbal huwa abu cubeed ma aqbal وacbarahu abu cubeyd gudubi bijeishi jeishi abi cubeyd abi cubeyd jeeskayal gudubi fastada alkitaalu diririya dorsati waay wakutila may la dilay abu cubeyd binu mascuud oo hingaamiyaha islaamka ayaa la dili wanhazama almuslimuuna muslimiinti jaben waay waasraaca may degdegay bacduhum bacdigood iyo degdegeen ilaa qadci ljisri buuntidii gooyowkeediian degdegen wasaaxa fi lmuslimiina muslimiinta dhahdiyo may kadhayliyay gaailan haal wasaaxa saaixun wasaaxa bacdom bacdigood iya dhayliyan fi lmuslimiina muslimiinta dhahdiyo ka dhayliyan gaailan haal bacdigaas kagolaw ucburu aljisra buuntada guduba walaa tufarigu anfusakum naftin inshal sabiden odowka dhiniyaysinkalne wabaqiya xataa cabaruu waay waahay yani faasraca bacduhum ay an kutila mayli bilay abu cubeyd bin mascuud wanazama lmuslimuna muslimiinti oba jaben kolka unte maraaya buntadi la cariri odowna beeda kugjar cariri waa ilaa hataa dadka hoobadan asigaaya ay yani hataa cabaru an kutila mayli dilay min almuslimiina muslimiinta halku midahin fi hadi lwaqca dirirtan dhatiya maylika dilay arbacatu alaafin afar kun yalaka dili waayo wa min alfursina maylidilay sitatu alaafin likun yon yala dili ciidansho ciidan badnaayoon wasababu inkisaar lmuslimiina muslimiinta jabawkooda sababtiye fi hadi lwaqcati diritin dhatiye ma jaben sababtiye maybua mukhaalafatu abi cubaydin abi cubayd khilaafoshe oo hingaamiyaal islaamka ahay ra'ya man dul ra'yigooda khilaafi manacu manciyan hu aba cubayd min alcuburi gudubowku manciyan ila fursi fursilin gudubow ciidanka hadii marba khilaafta hadadi khatara kasugunyi raayidkii meerehen wal gudubele gasabu dadki ciidankiisu wedinama ereen maya noo dhaaf adu mal gudubaayo mtila yole gudubena gaalada yola ninkoena maweelano erey gudubi markaasa hajaben markaasa dhaarkooda hataa webiga kahoobadena laleeyi uma tatar uma tasarucu bacdu ljeishi jeishi bacdigiisa gudubowshay waay fi kadci ljasri buumbidi gooyowsheedan yani ahay kadegdegi hay tatimatu fatx lciraaq ciraaq furudeeda taamweelowsha haadihi maxaluha wawaqacat ljisri buuntidi dagaalki waca dirir waay dagaala wawaqacat ljasri buuntidi dirirtiye jasradaas oo lulaa hore jahaza cumar bn lkhataab radi allahu taala canhu iya diyaariye waktigii cumar khaliifka ahay jeishan ciidana diyaari jeiskaas oo tacta riyaadati abi cubeyd bin mascuud abi cubeyd bin mascuudin gaankiisa hoosiska sugnaadi ad taga fi gabilshay taga fi lnusbey amara abu cubeyd abu cubeyd may amray maya waamara cumar cumar may amray hu aba cubeyd may amray bilmasiri socdow ya amri ila lciraaq iraaq lan socdow limusaacadati musana bna kharija musana bna kharija si oo lanka kaalmayo kusi meelaka degaalamayo musana ciraaga roogi kalka si oo nkutabay ah, khalid meelon kutabi meelo roogis manaa khalid marki wareegay horean sheegnay khalid bin walid inti abubakar an oo s yani ciraaqi meelo furudaay musanabna kharija marki oo leray haba khalido wa kaalmay shama la furuday hamba dhinigaas hamba marki in markaasa musanam elka dhaafitileraya moodni kolkan wa amara huwa cumar amrayho aba cubeyd bin masud amri bilmasiri socdo ilaa iraaq iraaq la socdo limusaacadati musana na xarisa musana bna xarisasi lanka kaalmay fi itmaami fatxi lciraaqi ciraaq furashadeeda taamweeloshe ciraaq furashadee walira dhimanay ilan taamwel kaalmay walama balaga marki deeray rustuma lanki magaashay rustum leeraay falama balaga marki deeray rustuma rustum lanki leeraay daaidal fursi reer furs injaamiyaalshahay marki deeray masiruhu masirul abi cubayda abi cubaydaha socdow shay marki deeray abi cubaydi idin e sheesoodan marki leer yajahaza huwa kaaidki oo reer fursahay janankahay diyaari jaysan ciidan ligitaali gitaali abi cubayd abi cubaydi ciidan shaysina la degaalamo muslimiinsa la degaalamo walisarsuni fataqaabala ljayshani lamadi ciidan ya isqaabileen yafsilu haal dhaagalaw baynahuma bayna aljayshayn dhaagalaw naarlfuraati webigi dhaafiyaali naarlfuraat leedahay dhaagalaw faaslaxa abu cubaydin abu cubeyd hagaaji jisran buunti iyo hagaaji jisrigaasoo kaano jisru jisrigaaday liahlilxira ahlilxiran sugnaadi yacburuuna gudubaayen aleyh aljisri buuntada korshe tilaabsadaayen wakhtaara may dooraday abu cubayd alcubura gudubow caleyhi korshe lagudub ila forsilin gudub wاktaara abu cubaydin abu cubayd may doorday alcubura gudubow alayhi ala jisri buntuda la tilaabsado ila lfursi dhini kale farisiinta lan gudub fanahaa bacd lmuslimiina muslimiinta bacdigood iya reebeen hu aba cubeyda kureebeen falam yaqbal hu abu cubeyd ma aqbalna diidi walgudubee gudube leeri ciidankii oo nijabtayinga meelo gudbi kolhu wacbara abu cubaydin gudubi bijaysi jaysi abi cubeyda lagudubi faistada alkitaalu dirira darsati gaaladi reer fursi iyo muslimiinti askadhiyaan wakutila abu cubeydat bn mascuud ciidanka lantin gaamiyaayo oo saxaabi o oo yani wa ka ciidanka dhongan gaamiyaayo ladili waay wakutila may ladili abu cubeyd bin mascuud ladili wanhazama almuslimuna muslimiintina jaban waasraca bacdum bacd lmuslimiina muslimiinta bacdigood iyo degdegi ilaa gadci ljisri buuntada silingooy buuntada manaha yani waa kay silingooyen degdegin oo fursiyiinta ay buuntada adudub meysaren buuntadiya qobdeeni hilen kolku aybuntadi mgo muslimiinti tilaabsadano hadudugan hatalafadaay mawelna yoogi bahiden hadii yoogi biren muslimiinti hajaben mil maraayan male dhibaato dhedi ilaa webiga koobadan qaarkood waasraac bacduhum bacdlmuslimiina muslimiinti bacdigood iyo degdegi ilaa qadci ljisri buuntadi gooyawsheen degdegi wasaaxa huwa bacdigi gayli fi lmuslimiina muslimiinta dhadiyo ka gayli gaayilan halka goolaw ucburu aljisra buuntada guduba l buuntada yani waa ucburu guduba aljisra boontada tilaabsada boontada guduga boontada mara walaa tufarigu isal tabidin anfusakum naftin isal tabidin si tartiiba boontada gudubaarin unisin waardi unisin hayne wabakiya huwa bacdigi baagahaadi bacdigi waardiya mili boontadii waardiy kahaay hataa cabaruu muslimiinta ilaa kaguduban wakutila mayli dilay min almuslimiina muslimiinta haal kumidayin fi hadi lwaqcati dirisan dhatiya mayli dilay arbacatu aaraafin afar kun iyo la dili oo ciidan eedan badanaay muslimiinta eedan badanaayeen tirada yani hadii ciidanka baeedan badanyi oo dagaal oo barnadi dirkana yani dadbada nga kudhimide kolkan tuman kun marki lilay ciidanka labaatan kun imelos oo kalese afar kun aladili marki lilay wa min alfursi wakutila min alfursi reer fursano mayl kudilay yoona sitatu alaafin likun yala kudilaysun yoona likun ciidan e, yala kudhamaayo oydan badanahan yoon wa sababu inkisaari lmuslimiina muslimiinta jabawkooda sabab she fi hadihi tan ini jabanti alwaqacati dirirsan e ajabeen mukhaalafatu abi cubaydin abi cubayd khilaafow shay waayo ra'ya man duul ra'yishowsu khilaafi manacuu duulkasoy reebeen hu aba cubeyd ku reeben min alcuburi gudubow ku reebeen ila alfursi fursulin gudubow ku reeben fursulin gudubow dadki ku reeben awsa khilaafi dalbajaba kadhi saasa kijaben muslimiin tan lamaad jakiyo kadhi may boto matatarucu baclu ljeishi jeiska bacdishay walba boondinin gudugne isdifaac laysi sameeyo gaaladi laila dagaalamo lafadaay hawareegsadeen dad badan kumid ah hadana buuntadii galeen buuntadii bo dadkiiba gobsadeen yani buuntadiiba dinigaas bambeen muslimiinti kalen iyon arooralanagadendheed uma tasaruc jabkirisaasa sabab nahay wa sabab inkisaar muslimiin fi hadi wagcamaybua mukhalafatu abi cubaydin ra'ya man manacu min alcubur khilaafow shay tan lamaas uma tasarucu bacd ljeish jeska bacdishay degdegow shay waay min fi qadci ljisri buuntada gooyowshana ka degdegi lamadaas sababood iyo sabab nagadeen inay muslimiinta jabaan as'ilatun maada facala may fali cumaru cumar may fali litadimati fatxi lciraaq may fali jahaza cumaru jaishan taxta kiyaadati abi cubayd bin masud athaqafi litatimati fatxi lciraaq maada facala rustumu qaaid lfursi isuna may sameey cindama balaga marki deeray hu fursa dalika almadkuuru jamcagaas islaankaas kulmiya marki deeri may sameey walama balaga rusuma qaaid lfursi masiruhu jahaza jaishan likitaal yusun udkur khulaasatan warkooban min sheeg an waqcat ljisr ula boontada ula dirirtiye warsha koobag nin sheeg waayo wabayin waan cadeey asbaaba inkisaar muslimiin muslimiinta jawabkood asbaabtiya nin cadeey fi hadi waqa jabeen sababtiya nin cadeey yani faasraaca bacdum waqutila yani waa kaysaaslay ahan waktaara abu cubeyd may doorda alcubura ilayhi alayhi cala ljisr ila busri fanahaa bacd lmuslimiina ila aakiri oran widaas adarsu darsigaas athaamin cashar dirsiltumung iyo niyosiydaas waqcat ljasri boontadi dirirsiye waay jasradaas oo athaniya lamaad boonta lamaad hadana yani waa kay dirirsiye waqcat ljasri oo webin oo naarfuraad leraw ya yani korshaylkada webo bed bilerno ciraaqiyaal waay webiyaalka dunkan kuwin yani waa kay masalan furs yani webigaas leraayo ciraaq iyo nil nil iyo niil misra misr webishe iyo ciraaq webishe lamadaas webin kuwin kalku webigii lamaad yani boonto korshay aw boontadaasa dagaal hadana kadhiyahay wawaqacat ljasri boontadi athaniyati lamaad dirirtiye ama wawaqacat ljasri boontadi dirirtiye waqcadaas ku sifeey waqcadaas oo lamaad lama calima cumar cumar markii ogaaday biinkisaar muslimiina muslimiinta jabawkooda markii ogaaday fi waqcati ljasri boontadi dirirtiye kajaban jasradaas oo alwilaa hore dirirtiye kajaban markii ogaadi cumar ya jahaza cumar cumar diyaari juyuushan ciidan ya diyaari arsala cumar cumar dirayha juyuusiyada ila musana bna xarisa musana bna xarisa an diri falama wasalat marki deertay tahay yani falama wasalat hiya juyuushti marki deertiya taqaabala aljeish lislaamiyu jeish lislaami ma isqaabilay walfarisiyu wataqaabala aljeish lfarisiyu lamadaasa isqaabileen wa bimakaanin isqaabilen makaankaasoo yusama lakamagacaawa alcudayba cudeyd leraw magaashi cala lfuraati wabag furaat korshayn ahaadi farataba lmusana musaniye nadaamiyay jaisha jaisha musana ratabi wanadama nadaami sumanilaya huwa aljaisha waxarada huwa musana gubaabi huwa aljaisha wanasaxa huwa musana naseexay huwa aljaisha uma dalaba huwa musana may dalbaday min alfursi reer furs may ku dalbay an yacburu ini gudubaan ilayhi ila yani wa kay masalan ilayh an yacburu ini guduban dalaba min alfursi may kudalbaday an yacburu fursiyint ini guduban ilayh ila lmusanaan guduban shalay gudubnay ha isin horegatin intilaabsada han webiga intaa kumaraay facabara alfursu reer fursiya guduben binaantiya kooyana guduben washtadda alkitaalu dirira dorsote waxamala lmusana musaniya weerari cala alfursi fursa korsha wa weeri xamlatan weeraro shadiidatan doron taasoo faraqad hiya xamladeeda kala saartay jamcahum jamca fursi reer fursi shal yani kulankooda shal saartay uma asraca lmusanaa musanagii kol musanaa lankileeraay gudubi ahay degdegi ila ljisri buuntidi an degdegi faqataca musana gooy aljisra buuntidi a gooy waqutila may la dilay min alfursi reer fursi may la ku dilay fi hadi lwaqca waqcdan san e khalqon kasiirun khalqi fara badan lantirkooba kornayal ku dilay waay waarsala muana musani yadiri asaraya ilaaliyaal yadiri lilfatxi si linfurudo magaalooyinka linfuruda famalakat hiya saraayaati milkiyen mucdam alciraaqi ciraaq sidan milkiyen wa markoona guulay markoona ima nasro wa ima shahaada le muslimiinta marna guulay sidaan marna shahid markaas faida ixtirasneena kasugunyin wawaqacad may dhiiday yani wawaqacad hiya saraayigeedahayti may riday fii quluubi lfursi reer fursa qalbiyaalsho arruuc baargagaha iya karidi waay وaqacat ljasr thaniya hoontadii lamaa birirtiye lama calima cumaru cumar markii ogaaday binkisaar muslimiina muslimiinta jabawkood markii ogaaday fi waqacat ljasri boontadii dirirtiye dadka jabeen jasrdi alulaa horka jabeen markii ogaadi yajahaza cumaru diyaari marlamaad juyuushan ciidan ya diyaari juyuushtaasoo arsala cumaru cumar dirayha juyuushti adee diri ila lmusana bna xaarisan diri musana hortaba ciidan badan qabay haddin ciidan kale kasii laablaabay inkadiri indiri waayo falama wasalat ljuyuushu jeeshiyaalki badnaaye marki deereen oo cilaad deereen yataqaabal jeish lislaamiy jeish lislaami iyo walfarisiy wataqaabala jeish lfarisiy jeish lfaris ya isqaabilen waay bimakanin a isqaabilen makaankaasoo yusamaahu makaanka lakamagaawaw alcudayba cudayb lakamagaawaw cala alciraaqi ciraaq korsheey inahaadi cala lfuraati cala lfuraati wabog furaad leeraw korsheey haadi meela isqaabilen farataba lmusana musana ratabay tartiibi jaisha jaish musana musana ciidin shay wanadama huwa musana nadaami huwa aljaisha nadaami waxarala huwa musana gubaabi huwa aljaisha jaisha gubaabi wanasaxa huwa musana yani naseexay huwa aljaisha ciidanka naseexay uma dalaba huwa musana may dalbaday min alfursi reer fursiya ku dalabi an yacburu ini gudubaan ilayhi ilal yani wakay musana musanaan guduban isingan intilaabsada wabiga guduba furaada tilaabsada shalay bunes intilaabsana geekantaa mudaaya sidii hakamoodin facabara lfursu reer fursiya gudubeen oo webigya hatilaabsadeen washtad alkitaalu diririya darsati waxamala lmusana musaniya weerari cala lfursi reer fursi korsho weerarka daadi xamlatan weerar lakasaw xamladaasoo shadiidatan dolon xamladaasoo faraqad hiya xamladiyeeday shalsaartay jamcahum jamca alfursi reer fursi kulankooda shalsaartay oo sifayla dagaal oo khatar e islaamka muujiyan waktigaas uma asraca almusana musaniya degdegi ila ljisri buuntod degdegi buuntod ay manaa nimanka farisiinta bobsaneed yani ay gurubmeelay oo dhasanka dhamhaya fakadaca musani gooyhu aljasra buuntod yan gaaladi kudobsadi farisiinti miilmaraayan mala webigile horsi o eh wali wey koobad iyo wala kala nagdayoon wakutila may la dilay min alfursi reer fursa may la dilay fi hadi lwaqcati diritan dhasiye may la dilay halgunga la dilay halgadaasoo kabiirun fara badan waa kala musana musaniya diri musana kolka hoob gobolki gobsadi aabki dagaalka gobsadi meelo layhoola maka reebne magaalooyinki kale tuuriyaalka iyo dadka kafadi ilaali meelkasan dari si langu gobsado maanaa magaalooyinka kale oo lambi lambi leeriyo gobsashada lambi laari waartala musana musana yani diri asaraya ciidan oo muslimiin eya diri lilfatxi liajli lfatxi fatxi lbuldaan manaa magaalooyinka silinfurug famalakat hiya saraayadeedahay milkiiday mucdam alciraaqi ciaag aktarshe aktar alciaag ciaag aktarshe dhonga milkidgalantaakadhegdi wa awqacad saraayidi meelba saraayi dareertob odoogi gaaladi hore obsadaay amtaa maraaya amtaa maraaya obsikridin wa awqacad hiya saraayaadki yeedahaitimayrdaysy kulo bilfursi reer fursa qalbiyaalsho arruucba argagax iyo obso yakridi waay asilatun hadihi asila maada facala cumaru cumar may fali cindama balaga marki deerayhi cumar inkisar mslimin msliminta jabawkood marki deri fi wakati ljasr ula buntidii ul jabso marki deri may fali a lama calima cumar binkisar mslimin fa fi wakati jasr ula jahaza juyushan wa maada facala musana musana may fali listinaafi lkitaali dirisisilin usubay farataba lmusana jaishahu wanazamahu waxara lahu wanasaxahu uma dalaba min alfursi an yacburu ilayh uzkur shee khulaasatan war koobon an waqcati ljasri thaniya buntudon lama dirirtiye warshe koobon nin facabara yani falama jahaza jeish jahaza cumaru jeishan arsalaha ila lmusana bna xarisa falama wasalat taqabala aljeish lislamiy walfarisiy bimakani yusama alcudeyb cala lfuraat farataba lmusana ila akhirihi intaas le khulaasadi adarsu taasi cashar dasigi tumon isagaalaad annafir caamu annafir ciidan alcaam guud ciidan oo ed intir badan wa oo muslimiinti farisinti asi marbo watankisho laobsadaha argan ciidan oo ed tir badan oo tiralan ladeeraan yaha aruriyen wa may helay arditiyo dhon lagobsadahay wali indamboy dhon kulka hadiran ciidan nimanka fursiyinta lilayin muslimiinta ilahay nasra siyay nasragaas ilaahay siya asku kusocdahayan maahina fursiyintana niman edn ilbaxsano kubkiyo baban iyo muslimiintan gabn laakin ilahay argagahakridi obsakridi mana muslimiinta ilaa ijaazati laabsadeen geeka ciraaq iyo may gobsadahayana shama gobsadahaya wali hub e oo iyo ciidankaas hadii jibiyan hubki kudaadan hubna ku helahayan kolka nimanka niman boqortooye eh aho lama adduunka dhanba lamadinka sarayo imbiraasiyatenga leeraay xiligaas lama boqortooye leeraay furs iyo faris faris iyo rome ahayn kolkan farisiintiso langalilijibiyailay markaasa ciidan hadiyaarin waako lama ra'a alfursu reer fursa markii arageen intisaara almuslimiina muslimiinta guulaysadokoodi markii arageen wastilaahum istila almuslimiina muslimiinta bobsashadiyo markii arageen calaa mamaalikihim mamalik lfursi reer fursa mamlakyaalsho bobsadeen miryo milki jareen bobsadeen marki arageen yajahazu fursiyiinti diyaariyen aljeisha a diyaariyen listirdadi ma shay silangnaga fugi daawa maaglawaayo min bilaadin kuwaayo wali magaala kufokodi si hangnagsadan daraadi ciidan ciidan fara badan a diyaariyen waayo ciidankii waa walama balaga marki deeray dalika alkhabaru khabarkaasoo nimanka ngas abaabulen marki almusana musana deeri yakataba musana usun abtogi licumar ibn alkhadaab radi allahu tacaala canhu cumar oo madiinaha jaro wargadan dire yastamidu huwa musanaha al gurmadku cumar gurmadku dalabaw cumar oha ciidan fara badan akooya gurmada indadlayi fanaada cumar radia alahu tacaala canhu cumara naadi biljihaadi jihaadaka naadi muslimiinta halinko ay hirneeri fi sabiil ilahi laka jihaadaw halka hoyari mana faijtamaca may kulumay cindahu cinda cumar cumar agdis may kulmeena jeyshun ya kulumeen jeyshkaasoo cadaduhu cadaduljeshi jeyshka tiridiis ay arbacatu alaafin afar kun iye afar kun ciidan ayahan aruren wa walihi hedi jiro oo cidaal roogo musanaha isagoona gooni ku ingwada afar kun kal ciidan eedkuheli ikhtaara cumaru cumar may dooraday ligiyaadatihi giyaadati ljeishi jeiska singaamiyowshay may dooraday sacda bna abi waqaas khaalu nabiy sala allahu alay wasalam rasuulka abtishay khaali sacdun idaay geesad haayeen di ali usii madaxlanka dhiki waa maanaa ciidanka hada hadi lan ciidankaas la diyaariyay hore afar kun hadi ciidan yaro muslimiinta ilagaas may wala wali fursati arin hoob la fiiri afarkun ciidan yaro kolku in jaami oo mayb ciidanka hadii yari may lawalay in jaami eed yani ogoontan kasta dagaalkan kasta iyo madax lanka dhike hadii ciidanka tiradiis yarta waay langeese hingaamiye iyo madax lanka dhike oo usubo ongalamaw boqol qof kun qof ongalamaw may larey ana yani waki masalan annaasu kawaxidin minhum alfun ida amran cala yani waki saas masalan mayb dadka may lamideyna kun qof oo hal qof lamid e yala arge kun qof oo hal qof ngalamaw yala arge kun qof oo yoban ba qof la ngalamay hal qof oo kun ngalamaw nool arge mana kol hadii ciidanka yari langogaaideho e dagaalkan ka saw dagaal ciidan leh iyo madax lanka dhika kolkan sacad bin abi waqaas oo geesigi ha islaamka dhan haingaami iyo madaxanka dhiki fasaara sacdu sacda la socdi biljeishi ciidan ala socdi sacd yani waa kay masalan iyo dag hor rasuulka sala allahu alayh wasalam erijary may mudunta ini dad marki yani waa kay masalan ada sababka usoo sakaraadaya jirinyi oo oo maka roog ya rasuul allah anantaka dhamadaatisgiraay ma yastacdo ilaahay may mudunya ini ilaahay ka dhaafo cumrada dheereeyo mudunyi dad marki libanan dad marki dhibtoodan dadka libanan may muslimiinta fata fataca dalan unfuri dadka ka dhibtoodan gaalodu haduu madaha lanka dhigi wali samey doona ragaan yani fasaara sacd sacad ya socday biljeish ciidankia la socday waatbaca may rahay hu sacad cumar bn lkhadaab asarahi bijeishin raasi de raasi waatbaca may raasiyey hu sacad may kudabageliyey cumar cumar kudabageliy radi alahu taala canhu bijeishin aakara ciidan kale kudabageliy a afar kun eedmaan ciidan kale sii kadari wa baynama wakta huwa sacadba fi dariigi dariiga dhafis kusugunyi iyo balaga may deeray hoos sacad may deeray wafat lmusanab naxaarisa musana bna xarisa oo iraaqan guureeyey inti futuxaad ay hingaamiyay geeridiisa deelsi ay min athari jiraaxihi jiraaxi lmusana musana gaiski oo islaamka hingaamiyay dhaawac shay raaseynan geeriyooy fi waqcati ljasri thaniyana ka dhaawacmay buuntadii lamaad oo useed nguulaysadaay gaalada jibiyaay fursiintusku jibiyaay miila dhaawac ka geeri dhaawacki an geeriyoodiy ciidanka dhon lang kolka yani musana ciidanki hingaamiya ciidan tir badan ahay oo ciraaq dhan jibiya ciraaq may kadasala ini ciidan kala aruriyan dililaayo musanagi kolka hingaamigi hoob dhimidi yani musana ahay yani wa falama sacdun sacd dumudi jaish lmusana musana ciidan shay kadarsidi maca jaishi jaishi sacd sacd ciidanki shay lalagab kolka ciidankii dhan may hingaamiyo nagday hani oo musana hingaamiyaay ihani hada kulli isu iska darsadi waay orlan taakulu ahaan lay socdi ini musana kaalmayola fadaa idin shay musanagi badi oo ciidanka muslimiinta jaamiyaaye oo ciraaq mamdo badadi mucdamkeeda qabsadilahi badi geeriyoodi oo dhaawacgaasan shahiidi bes sacda ciidanki dong isadarsadi hataa wasala ilaa usadeero ila lgadisiya wasala sacdun sacd ilaa usadeer ila lgadisiya makaanki gadisiya liraay ilaa mayla gadisiya iyo sii deri ciraaq lay kumid arta gadisadiyan ciraaq lay kumid arta lama ra alfurs fursiyanti markay aragan intisaar muslimiina muslimiinta guulaysadookood markay aragan wasilaahum istila lmuslimiina muslimiinta wabtashadoodii markay aragan calaama maliki mamalik lfursi reer furs mamlakiyaalsho dawliyaalsho dawlidyaalsho inay gobsadeen markay aragan ahi ah, yani wali milkiyaay mana mamalik jamac waay mamalik mamalik mamlukin la jamiyay mamalik mamluko la milkiyo mamalikna walbadan la milkiyo wasilahum lama ra'a lfursu marka aragan intisaar lmuslimiin muslimiinta guulaysadosho marka aragan wastilaahum istilaahum istila lmuslimiin muslimiinta gobsashadi marka aragan ala mamalik ala mamaliki mamalik lfursi reer furs wali milkiyen marki gobsadeen aragen yajahazu fursiyinti diyaarin aljeisha jeisha diyaarin aljuyushade jeishyalo fara badan listirdaadi ma listirdaadi ma shayin listirdaadi shayin shay si nagsadan maata bimacna sifwa listirdaad ma wa shayin wa listirdaadi ma listirdaadi shayin shay siyangnasdan shaygaas oo fogida huwa shayga la waayay min bilaadin bilaadilfursilku waay wali magaalooyin ee lakukobsaday oo galantiyo kubahay siyangnagsadan maana walama balaga dalika alkhabaru kabarkaas oo fursa intaas idin hadii areg marki deeray almusana bna xarisa musanabna bna xarisa ta yani daaibti muslimiinti gaamiyay marki arintaas deerti feer fursa ciidin hadii areen dheegi usun ciidan gabe laakin ciidan kalan baadi ya kataba huwa muftana abtugi licumar ibn الخaطaab radi alahu taala canhu madinaha jiro imaamka muslimiintayan abtugi yastamid huwa yastamid huwa muftana hal gurma dalbaw o yani wa kay cumar naka gurma dalbaw ciidan hanintar leeyi fanaadaa cumar radia alahu taala canhu cumar iya naadi biljihaadi jihaad iya kanaadi fi sabil laka jihaad faijtamaca may kulmay cindahu cinda cumar cumar adisla maya inda inda cumar lay waa jesh waa kulmeen jeskaaso cadad cadaduljesh jeska tridis dhunto arbacatu alaafin afar kun dhunto jeskaaso ikhtaara cumar cumar dooraday ligiyaadati giyaadati ljesh jeskaas ingaamiyowsha indooraday sacd bn abi waqas sacd bin abi waqas indooraday fasaara sacdun sacd ya socday biljeshi ciidanka yala socday waatbaca cumaru radi allahu tacaala canhu cumar iyo raasi ho yani waa kay sacab ya raasi bijeshin jesh ya raasi jeshka aakhara kale wa baynama wakta huwa cumar ba fi darigi maya sacabka de wa baynama huwa sacab ba fi darigi jito kasuganyi oo ciraaqin jeed iyo balaga may hadeerey ho sacad may hadeerey wafaat lmusana bna xarisa daaidki muslimiintin gaamiyaay musana bna xarisa leraay oobsasidiisa hadeerti may oobsaday may dhimaday min ajli athari jiraaxihi jiraaxi musana musanna dhaawac shay dhaawagaas raadshay raadkaas daraadisiyan dhimid fi waqcati ljasri boontadii athaniyati lamaad dirirsiyan haka dhaawacmi fi waqcati ljasri boontadii dirirsiya haka dhaawacmi waqacdii athaniyati lamaad falama sacdun sacd dumday jaish lmusana musana idin shay ka darsaday maca jaishi jaishi sacdin sacd idinka shay maa shay ka darsaday wasaara huwa sacdun sacd socdi hataa wasala huwa sacd ilaa deero ila lgadisiya arla gadisi ilaa ku deero ilaalay kumid ataa asila hadi asilati suaale wa maada facla lfursu fursiyiin may suubiyen bacda inkisaarihim inkisaar lfursi reer furs marki jaban bacdigood fi wakati ljaslati taaniya ka jaban bacdigood may sameeyeen lama ra-a lfursu intisaar almuslimiin wasilahm cala mamalikihim jahazu aljuyuusha maada facala cumar maada facala cumaru cumarna may fali cindama katama marki abtuga ilayh ila cumar almusana abtugay bidalika ijtimaaci kulunkaas oo reer furta kulumeen marking abtugi wastimdaadihi gurmad kudalbawshay marking abtugi may sameey cumar usun ay fanaadaa cumaru biljihaadi fi sabiili llahi faijtamaca cindahu juyuushun cadadu arbacatu alaaf iktaara libiyaadati sacd bni abi waqaas amada facala sacdu may fali cindama balaga marki deeray sacd wafaat lmusana ay وabaynama huwa fi darigi balagahu wafatu musalama sacd jaish lmusana maca jaishi wasara sacd xata wasala sacd ila kudir ila lgadisiya adars lcishruun darsigii labaan tobaad fatxu lgadisiya magaaladii gadisiya leray oo ciid furs reer furs winaysi furashadiy arsala sacdun sacd yadri rusulan dad erge yadri ilaa maliki lfursi reer furs boqorkood yandiri liyadcuwa sin weroho maligaas nkuwer ila islami islam nkuwer mema aw ljizyati jizya nkuwer lamadantooda ogolaay takalib almeliku boqorkii adunka oo adunka dong adig kumaas islahay geeka langweerahay dadki muslimiinta ayen carab ayen laciif ayen la islaamka gala dika jizidhiiba dikalken dhamaatiliin dirafi fakalib almeliku maligi dirafi waamara huwa maligi oo malikulfursa leerahay may amray qaaida qaaidalmaliki boqorka suge hogaamiyaashay rustuma ah bikitaal muslimiin muslimiinka ini ladegaalam degaalka difaylan usubaayo ladegaalamali fasaara rustum rustum yaga socdi bijeishi jeishi rustum rustum ciidanshayga socdi ilaa an wasala huwa rustum ilaa kudeero amaama jeish lmuslimiin muslimiinta ciidankooda hortiyo kudeero yaxuulu halkala teedow baynahumaa bayna aljeishayni jaish lmuslimiin jaish lfursa taadi o kala teedaw nahr furaati wegudun furaad leraw yani ina kala teedaw wa kana maca rustuma rustum macishay ciidan badan la gabay may haadena halaatuna filan wal alla wali hub laragaay walasi halaatuna filan sodon muroodiya haaden wa wa miatun wa cishruuna alfa muxaaribin boqol i labaatan kun oo dagaalyahan walba isa reebto ciidan intaasa wadoylari ciidankin kasir badan hayaa wadadi annafir hodheemudani mana annafir alcaamu saasay mana annafir ciidan alcaamu guudlay um. kalkan wahay mardo adi rustum intaas ciidan yaa wadadi fanashib alkitaalu dirira horti bayna alfariqayni lamadii fariq dhaadiy oo dirir horti wadala lkitaalu kitaalki may daa'imey halaaata ayaamin yahaadi wadala lkitaalu dirirsi ahaati alaaata ayaamin saderdar iyo dagaal socdaay alaatadaas oo inhazama jaben fi nihaayatiha nihaayati alaata sadidas beriyoolsho jaben alfursu reer fursa jaben muslimiinta guulaysadeen idankii boqol i labaatan kun la lahay muslimiinta kaguulaysadeen waxamala may humbaaray waxamala may weeraray hilaal bnu calqama hilaal binu calqama lankileraa iya weerari cala alqaaidi hingaamiyaagi rustum alaraa iya weerari ustomki ciidanka dhon jalankin kuwinayay reer fursan kuwinay ya weerarka gaadi wa hilaal bin calgamaleeranfayl muslimiinta kumid fakatala huwa hilaal dili hu rustumki ciidanka jalanka hayba dili calaa sariirihi sariirtis korshe ka dili waay sariirtis soo fidiyo lay meedanka seedi ka dili waay alahin sariirila ma wanaada naadi wanaada hilaalun ilaal binu calgama yanaadi bataltu ana dili ruskuma dili warabbi lkacbaahi kacbad rabi sheeka dhaadra ruskuma ni diliyaani markiilay muslimiinta kolka niyid furunti fakabara almuslimuuna muslimiinta takbiirsadeen wahallalu tawxiidsadeen wahadihi waqcadan tan e acdamu waqcatin dirirsinkuwinaydi waqcadaas oo xadakat deristay bayna almuslimiina walfursi muslimiin iyo fursa lambatiyo deristi utila la dilay fiha bilwaca dirirtaas lasiya lakadilay mashaahiruhum kuwooda mashhuurinta ahayan lakadili wahalaka caskaruhum ciidansho aktara aktar wahalaka helaagsamay aktaru caskarihim ciidankooda aktar shayna helaagsamay katlan dil wagaraan maashod ila helaagsamay webigi koobadan macna wadalika almadkuuru madkuurkaas may haayo xili shay sanata arbaca cashar min alhijra hijra tumiya farhog haysi waa yani lama ahay fatxu ahay gaadisiya gaadisiya furashadeeda hadi maxaluha arsala sacdun sacd yadri rusulan rusul yadri ilaa malik lfursi arsala sacdun hoosan dege sacd yadiray jamaacatan jamaaca yadri jamaacadaasoo min guwaadihi guwaadihi sacd sacdin gaamiyaalsay kumid eh ilaa yastajirda yastajirda yandiri malik lfursi reer fursa boqorsho haay fasa'ala huwa an sababi maji fasala huwa maliki oo malikulfurtahaysajidlera suaali hom guwaadiya suaali jamaacadiya suaali can sababi majihin koyo kooda sababkood man koytan areegso wadankay mainka koytan weran qaaden faqaala nucmaan bnu muqarini nucmaan binu muqarin may ka goolay lahu lisacad sacad man arag in allaha tacaala ilaahay raximahu ala naxriisay naa unin ing naxriisi fa arsalahu ala diray ilayna unan dikaanindiri rasuulan rasuul yaa na indiri rasuulkaasoo yadulu huwa rasuulka naa natusiya cala alkhayri khayr natusiya waya'muru huwa rasuulka naanu naamraw bi bilkhayri naamraw wayucarifu rasuulka nabaraw naanu nabaraw ashara walsharci nabaraw wayanhaa huwa rasuulka reebaw naun anhu ani shari noo reebaw wawacada huwa rasuulka ma yabaaxay nauna nin yabaaxay calaa ijaabati ijaabati rasuuli rasuulka ajiibowshay korshay ma ninka yabaax gaman ajiibnogo khayr addunya adunya aakre heelsheeninka hadisi an yajiibtanba adunya aakre heelsheelaasan meri falam yadcu huwa rasuulka ilaa dalika qabilatan ilaa saaruu firgaten falam yadcu huwa rasuulka manweern ilaa dalika almadkuuri madkuurkaas oo diinte mankuweern qabilatan qabila mankuweern ilaa saaruu qabilada haaden firqatayni laba koox iyo nagden firqatan firqadoo tuqaaribu dhawaatay huwa nabiya nabagan wa firqatan firqadoona tubaacidu hiya firqada fogaytay huwa nabada dheeraysi walaa yadkul magalna fi diini diin rasul rasulka diintis dadkiis magalna ila alkuwaasu dad aas eh, dad haas aho oo xul eh lay galeen waay oo dadku gaaban islaamka galeen manaa koti waa isku sheekoyahay maka marki rasuulka rooga intaan ijiroono famakata nabiy nagaadi calaa dalika almadkuuriya nagaadi maasema insha allahu ilahay doonay an yamkuta rasulka ini nagaadi ilaa an ajabna ilaa un ajiibno dacwata dacwat rasuli rasuulka dacwadiis ajiib facarafnaakasna jamiican halena dhamaantana fadla ma aladigi jaa nabiy nabug lakoy fadli shay kasna bi maag lakoy cala aladigi ni fadla kuley kuna unaani aleyhi ma korshe ordaan aadi jarnay oo min alcadaawati doonime washa ashadidati dornayti eh ordaan una isdhamaay jarnay uma amara huwa rasuulka naunan mayn amray an nabda ini bilaawno marki unagi islaamki ana gali bimanka bilaawno yaliha huwa manka laariri naun yalihi huwa manka laariri naun inari oo min alumami umadyaale fanadcuwa naxnu nun weerno hum alcaduw yani wa kay masalan fanadcuwa naxnu un un weerna hum mankaas weerni ila liftisaafi yani ini oonay masalan ba garsooranka weerni fa unu nadcu weerana kum isinsinka weeran ila liftisaafi kasifoowo oo bilislaamina kasifo sinka weerni fa naxnu nadcukum weeran ilaa diinina sinka weeran diininga sinka weran diinkaas oo xasana huwa diinka xasanka dhikay alxasana walay wanaagsanaayo wanaagka dhiki waqabaxa huwa diinka humaayay alqabixa walay humaayin humaay kulahu kula alqabiixi qabiix kuli shay humaay fain ajabtum hadii sin ajiibtaan khalafnaa khaliif welane fiikum dhahdin kitaab allahi asinka dhaafan kitaabka ilahay iswa kumaasan calaa an taxkumuu xukmidan shardishe yani biaxkaamihi axkaam lkitaab kitaabka axkaamtis xukmidan shardishe ay insaanka weri wa watanarjicu naxnuna nagdane cankumasinku nagdane washanakum maa shanikum ising ismaamulaasan kitaabka ilahi ismaamulaasan a una hoogmasin waa bagaalidin inti gobtan muwalaan isina ismaamulaasan islamka laigahadla washanakum iyo wabilaadakum wanarjicu nagdane cankumasinku nagdane washanakum maa shanikum shanigin maca shay wabilaadakum maa bilaadikum bilaadin maca shay maamulaasan fain badaltum hadii sin dhiibtaan aljizyata islaamka magalaano jizi dhiiban irtan ahlukitaabi majuusatin qabilna agbalaan wamanacnaakum sinku reebane odo hadii kalaasan weeraran sinku reebane ahlujizi sin go'dane ahlujizya naglaasan wain abaytum untan hadii diidan islaamna diidan jizi diidan maha markaasoy walanis reebadaw male dhaasalnaakum sina degaalimaan sari mana khudbadaas dheeriyan akri oo kowtuba degaalay makubilaabne qur-aanku sharaxi tartiib tartiib hasii wadi hasii wadi un dagaalki mafadaana tamsilna masanfadaana islaamka leku gala islaamkooba galan uninoomidati isin isukumasan kitaabka ilahay lasinka dhaafana kitaabka lasan barane isin isukumasan sel yani famakata nigaadi ala dalika maasha allahu ilahay wala doonay anyamkuta huwa ayni nigaadi famakata nabiy nigaadi ala dalika alwakti ala dalika almadkuri madkuurkas korsheyka nigaadi maziman insha allahu ilahay doonay anyamkuta huwa nabag ini nigaadi ilaa an ajabnaa ilah najibno dacwatahu marki carab ena carab o oo dhan una dhamaantan ajiib haani geeda diideey oo rasuulka fogaaye dhong ajiiban maka dee lagobsaday adduunki dhong lagobsaday eh. yadkuluna fi diin afwaajan adiri aley facarafnaa jamiican halena fadla ma aladigi fadliki barani jaa nabiy nabag lakooy bi maag lakooy cala ladigi korsheyna fadlo kuleeye kunaa unub jarnay caleyhi ma korshay hada jarni oo min alcadaawati is odowsadow e eh urudaanisadowslaan cadaawadaaso uma amara huwa rasuulka nanin amri an nabda naxnu ininu bilaawno bimanka bilaawn yaliya huwa yali huwa manka laharir naonin ilaharir oo min alumami mulyaale un carabeena kolkun rasulka islaamka hingaansamni haddana kolkun lankibirasina diinta dersiyaalan eri saasasinka fanadcuu naxnuna weerane hum alumama umulyaalkasan weerana ila lktisaafi kasifoowo bilislaami kasifoowan saasaan kuwelan wa umada kalen oo dariskaan kuwelan islam kasifoowa isin saasa kumid atin dariskaan atin fa naxnu nadcu welanikum isin reer fursatin asin welana ilaa diinina diinkan iyo sin kuwelan diininga sin kuwelan ilaa diinina diinkan iyo sin kuwelan diininga sin kuwelan oo macrifla kubedelaw diinkaas oo xasana huwa diinka xasanka weelay alxasana weli wanaagsan wanaag kuweelay waqad saxa huwa diin kusuge humaayay alqabiixa ki humaayn humaay kula kula qabiixi qabiix kuli shay fain ajabtum hadii ajiibtaan khalafnaa khaliif welana fikum dahdinga kitaab allahi tacaala ilahay kitaab shay yasinka dhaafana sinka khaliif welan wa sharda calaa an taxkumu ini isin isku xukmidan biaxkaamihi axkaami lkitaab kitaabka kidan axkaamtiisa iskuxukmidan diintan oo gaalasan wa wanarjicu naxnu nanagdaane cankum isin wanarjica nagdaana cankum istinfaarisin atinga wadankin kagodoomana washanakum maca shanikum isin shanigin imacsha wabilaadakum maca bilaadikum isin i bilaadin isin ismaamulaasan wa fain badaltum hadii isin dhiibtaan islaan magalaano aljizyad ka dhiiban ertaano jizi dhiibtaan markaasoyna masinku diidano hadana dagaal maskabilnaale un un horta markasta madiyaarman ini dagaal isin lay war halsinkola wamanacnaa reebanakum isin sinku reeban wain abaytum hadi diidan layn maha kaatalnaa degaalmaan kum isinatusinka dhaaan sina degaalmaan a kalkun akhyaartasasaa sacad diri arsala sacdunga rasulan diri ilaa malik lfursi liyadcuwa huwa liyadcu liyadcu akhyaartasi inkuweran hu malik lfursi inkuweran ila lislam ilaa dukul islam inkuweran o ila ljizyati ilaa badli ljizya jizy dhiibawsha inkuweran jizy dhiiba ama islaama markiiba dhirikreedlanki malijiha fagaliba lmaliku maliku yani gaaisilaraay maligi dhirafe wa mara maliku jurdiya laraay malik wa huwa maliki amri gaaidlahu gaaid almaliki maliki ingaamiyaashi rustum aliraay amri likitaal muslimiin muslimiinta silalategaan fasaara rustum rustum iya la socday bijeishi jeishi rustum rustum dhankileraay ciirinshi la socday ismurajul ilay rustum ilaa an wasala rustumu rustum dhankilera ilaa deero amaama jeish almuslimiin muslimiinta ciidankooda hortiyo deer yaxuulu haal dhahgalaw baynahuma lamdationa dhahgalaw naarulfuraati webigi furaad eraay dhahgalaw wakana ma rustum rustum maashmayhaadeen talaatuna sodon yahaden ilan min ilan muroode i wa miyat waishruna alfa muxaaribin wa miyatn waishruun boqol i labaatan alfa muxaaribin boqol i labaatan kun dagaalyahan iya macashihaadeen wa miyatn waishruna boqol i labaatan iya macashihaadeen alfa muxaaribin min alfi muxaaribin yani kuahi kun kun dagaalmaayan boqol i labaatan kun muxaaribin eh dagaalya dagaalyahan eh fanasib alkitaal dirisiya hortay bayn alfarigayn muslimiinti gaaladi fursadii dhadi oo horte wadala lkitaal kitaalki ahaadi alaaata ayaamin sadber iyo dirisi socdaasi wa inhazama jaben yani fi intihaabi nihaayatiha nihaayat kitaali dirisiyeede yoolshana ka jaben alfurso reer fursa ka jaben wa fursiyiinta isnin badanahayn jaben waxamala hilaal bnu calqama oo calama hilaal bin calama lankoleera oo muslimiinta kumida ah geesaha iyo weerari cala alqaaidi hingaamiyaagi rustuma rustum leeraay janankaha eedanka oo fursa dhan hingaamiyaay ya yani waa masalan weerarka qaadi fakatala huwa hilaal dili hu rustum ya dili calaa sariirihi sariiri rustum rustum sariirdis korshe ciidanki lan meele ku hingaamiyaay bartiisan kaseedi bartiisa oonay markaas ciidanka hingaamiyaag roogi meelan kaseedi meela ka dili wanaada hilaalun hilaal bin calama ye hadii kolka ciidanka lankingamiyadon dhimidl galbajaba kadhiya ciidanki horta ba ciidanki jaben hadina lanki magaxshooda dilbeswa muslimiintina badowki oo muslimiinta ahaye muslimiintina farax yan gali hadi gaa gaayibki oo hingaamiyaaga oo la dili rustum dom la dili ay wanaada huwa hilaal iyo naadi batalku ana dilay rustuma dili warabbi lkacba kacbada rabi sheeka dhaardaseri fakabara lmuslimuuna muslimiinti takbiirsadeen allahu akbar eren wahalalo muslimiinti soo xiisadeen wahadihi wakcadan tan eh acdamu wakcatin dirirti inkwin inkwinin badan waa taasoo wakcadaasoo xadaat hadaristay bayna almuslimiina walfurs muslimiinta iyo farisiinta dhahdiyo daristay oo kutila la dilay fiha fi lwakcati wakcadaas dhahdiya laka dilay mashaahiruhum mashaahir lmuslimiin muslimiinta mashhuuriyaalsho laka dili wahalaka hilaagsameen aktaru caskarihim ciidankoodii aktar shay hilaagsameen katlan min katlin dil hilaagsameen وaaragan min aragin maasho lihilabsimin وadalika اmadkur madkuurkas kaase may haada sanata arbaca cashar min alhijra tumi afar hijri markidoogti arabtaasdeedi asilat hadi asila maada facala sacdu sacd may sameey bacda wusulihi wusuli sacdin ila lkadisiya kadisiy markiisa deri may sameey wa arsala sacdun rusula ila malik lfursi liyadcuuhu yani ila lislaami aw ljizya maada facala malik lfursi may deri bacda dacwati ila lislaami may samaysun fakaliba almaliku waamara daa'idahu rusluma bikitaali lmuslimiin maada kana fi jeishi ruslum ruslum ciidankooda dhahdiyo may haadi yani wa kay masalan rustum wa kana maca rustuma rustum maca may haadena halaathuuna sodon fiilan nin fiiling madoode iwa miatun yani wa ishruna alfa muxaaribin intaasana cashay haaden maada facla mar yani wa ka saas kam dala lkitaalu meegahaadi lifatxi lkatisiya furushidiya diga dirdi meegahaati ilaa ala dala lkitaalu halaatat ayaami man katala rustum rustum ay dili katala rustum hilaal bnu calama hilaal bnu calama aya dili maada facla lmuslimuna muslimiinta may suubiyan bacda katli rustim ruska marki la dilay bacdishe fakabara lmuslimuun wahalalo taasa sameeye hay fi ayi sanatin sanadna kanat lwaa hadi lwaqcatu hati fi sanati raabica cashar sanadki tuman iyo faraad min alhijra iyo hati wa adars alxaadi walcishruun wallahu aclam